alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiiskii ibnu cumar inoogu dembeeyey inta ugu dambaysa wajucila adillatu wasagaaru cala man khaalafa amrii waxaa laga yeelay dulliga ciddii amarkayga khilaafta ayaa laga yeelay adillatu wasagaaru asal ahaan waa isku macne culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa mutaraadifaan yani waxaa la ysugu cadfay iska cadfo tafsiir bacdu ahlicilmi waxay milicsadeen sagaarka maadaama allah uu yidhi xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakhiruun in markaa laga tilmaamaayo gibirkii laga tilmaamaayo gibirkii gaalada qaar laga qaadaayo in laga tilmaamayo macnuhuna waa ka camsanaanayaayo taasina waa soo gelaysaa dulli kalena waa soo gelayaa oo cid kastoo amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaaftaa nooc dulliya ayaa u imanaya oo mukhaalafada ayaa keensanaysa markaa dulliga keensanaysa iimaanka iyo taacada ayaa cisiga keensanaya dulligana waxaa keensanaya cisyaanka iyo gaalnimada ayaa sababaysa dulliga sababaysa marka taana waxaa laga qaadanaya amarka rasuulka sala allahu alay wasalam inaan la khilaafin inkastoo xadiisku ku saabsan yahay xagga gaalada ku saabsan yahay haddana waxa weeye macnaha noocaasa waa milicsanayaa haddii xataa cid marka muslimiina ay ka dhacdo mukhaalafaadku ay ka dhacaan inuu dulli markaa ku imanayo sidai xadiis kale baa ku soo xadiis ulciina yacni markaa sheegaayey sallata allaahu calaykum dullan laa yanzicuhu minkum xataa tarjicu ilaa diinikum yacni haddii mukhaalafaadka a ku jirtaan waajibaadka ka tagtaan muxaramaadka la timaadaan adduunyada ka daba dhacdaan waajibaadka kaga mashquushaan ilaahay wuxuu idinku sallidayaa dulli sallata allaahu calaykum dullan laa yansicuhu minkum xataa tarjicu ilaa diinikum aanu dulligaa idinka siibaynin ilaa diinkiinni a u soo noqotaan aanu idinka siibayn dulligaas waxaa laga qaadanaya ciziga in laga helayo taacada dulligana in markaa cisyaanka iyo mukhaalafadu sababayso xadiiska boqoliyo koob iyo afartan can anasin radia allahu tacala canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam rakhasa licabdiraxmaan bni cawfin wazubayri fii qamiisin min xariir xadiiskanna wuxuu sheegayaa in rasuulku sala allahu aleyh wasalam u ruqseeyey bimacnaa u banneeyey licabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan oo ina cawf ah wazubayr iyo zubayr ibnu cawaam wuxuu u rukhseeyey o u banneeyey fii qamiisin qamiis buu u banneeyey oo u ruqseeyey qamiiskaasoo min xariirin xariir ah wuxuu ugu ruqseeyey min xikatin kaanat bihima yacni markaa iscuncun ku sugan yani nooc xasaasiyadoo ku sugan aawadeed ayuu marka ugu ruqseeyey o ugu baneeyey cikadu waxa weeye waa iscuncun jidhkii uu iscuncunaayo oo marka waxa weeye xasaasiyad marka ay tahay ama waxa weeye caaro yacni markaa uu dareemayo yacni taasaa laga tilmaamaya uu isxoqaayo ayaa loogu ruqseeyey in xariirta ay xidhaan xariirtanna waa xariirtii laga xaaraantinimeeyey ragga laga xaaraantinimeeyey xariirtaasina waa nooca yacni marka alxariiru alxayawaani nooca la yidhaahdo weeye waa xariirta noole ka soo jeedda weeyaan xariirtaasaa ragga laga xaaraantinimeeyey laakiin dumarka waa u bannaan tahay saynu hore u soo sheegnay oo xadiis hore aynu ku soo tilmaannay wa inna haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha labadaa shay oo dahabka iyo xariirta ahi xaaraan waxay ka tahay ummaddayda kuwooda lab xaaraan bay ka tahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in raggu dahab xidhaan uma bannaana inay markaa waxaa xariir xidhaana uma bannaana xillun liinaasiha ummaddayda kuwooda dhadigna xalaal bay u tahoo in markaa dumarkii ay xidhaan xariir ama dahab ay xidhaan waa u bannaantoo xalaal bay u tahay waa shay u bannaan weeye marka xariirta xayawaaniga markaynu leenahay waxaynu ka ixtiraazaynaa nooca marka nooca sinaaciga ah waxaa jira waxyaalo nabaataad laga sameeyo xariirta loo ekaysiiyey baa jira aan xariirtii dhabta ahayd ahayn ahlucilmigu waxay tilmaameen xariirta aan dhabta ahaynee sinaaciga ahee loo ekaysiiyey xariirtii loo ekaysiiye nabaataadka qaarkood iyo dhiraha qaarkood laga sameeyey taasi inayna taxriimka waxba kaga sugnayn saas iyadaabay markaa tilmaameen xariir xaqiiqiya ma aha walow xariirta haba shabbahdabe sida markaa sheekh albaani iyo ibnu cuthaymiin iyo markaysaga ay tilmaamayaan waxay leeyihiin xariirta xayawaaniga ah ee noolayaasha qaarkood ay marka waxay sii daayeen yacni marka laga ururiyo waxaas markaa dabeedna laga sameeyo taasaa marka waxaa laga tilmaamayaa xariirta marka xaaraanta ee ragga xaaraanta ka ah noocaas ayaa looga jeedaa laakiin noocan samayskee loo ekaysiiyey iyagu markaa taxriimka soo geli maayaan waxaa laga qaadanayaa xariirta xayawaaniga ah inay ragga xaaraan ka taha laga qaadanaya maadaama rukhsad la sheegay rukhsad waxay ka timaadaa min casiima oo shay marka waxa weeye xaaraana in la xalaaleeyo rukhsadu way ku timaadaa shay waajiba in cid laga ridana rukhsadu way ku timaadaa marka maadaama la yidhi rukhsa weeye waxaa laga qaadanayaa inay xaaraan tahay oo ay marka asal ahaan ka xaaraan tahay ragga xadiiska kalena waaba sii caddaynaya xaraamun calaa dukuuri ummatii yacni markaa sidaas aawadeed wixii ruqso markaa waxawe looga soo reebay mooyaane wixii kale xurmadii bay ku baaqi noqonayaan waxaa laga qaadanayaa xadiidka in waxaweeye shareecada markaa yusri inuu ku sugan yahay oo shareecadu fududdahay maadaama waxyaalihii marka waxaweeye dadku ay ka maarmi waayeen loo ruqsaynaayo loo bannaynaayo takfiifaad badan oo sharciga uu jiro diintuna marka horeba ay saalan tahay oo fudayd u saaxiib tahay markii dambena waxyaalo badan yani markaa loo sahlayo waxaa laga qaadanayaa usriga shareecada iyo siday u sahlan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya in waxaweeye yani xasaasiyadda ama caaradaasoo kale in xariirtii la yskaga daweyn karo ayaa lagaga qaadanaya marka la waayo wax kaloo lagaga kaaftoomo yani haddii markaa la helayo dawo mubaax oo bannaan oo lagaga kaaftoomo iyada in la isticmaalo awlaa laakiin haddii markaa taas la waayo oo aan la waxay noqonaysaa ruksay noqonaysa ruqsadanna kuma gaaraho keliya shakhsiga yani labadan shakhsi yani labadan markaa saxaabi kuma gaaraha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu cawaam kuma gaaraha ee cid kastoo cudurdaarkaasoo kale ku yimaaddaa waxay noqonaysaa in iyagana markaa u bannaanaanayo ayay noqonaysa macnii saasay markaa noqonaysa waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa qawlii liimra'atin waaxida ila ka qawlii limi'ati imra'a hadalkan gabadh keliya ku idhaahda lama mid aha mooyaane hadalkan marka boqol dumara ku idhaahdo bimacnaa waa isku mid haddaan boqol dumara kula khitaabo iyo haddaan markaa gabar keliya kula khitaabo waxaana laga qaadanayaa shakhsi keliya wixii lagula khitaabaa inuu caam noqonaayo yani marka min xayu lmacnaa xagga macnaha inuu caam ka noqonayo sida marka waxaan yani fuqahada qaarkood ay qabaan fuqahada qaarkood sida ay qabaan taasna waxyaalaha laga dariishanayo ayay marka ka mid tahay oo lagala baxay xadiiska can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qala rasul lahi sal allahu aleyh wasalam laa taquumu asaacatu xata tuqaatilu turka siqaara alacyuni xumra alwujuuhi dulfa alunuuf rasuulku waxau yihi sal allahu aleyh wasalam laa taquumu asaacatu qiyaamadu kici mayso xataa tuqaatiluu ilaa la diriirtaan oo la dagaalantaan aturka turkiga ilaa la dagaalantaan turkigu markaa waxay ahaayeen gaala ayay ahaayeen ilaa turkiga aad la dagaalantaan qiyaamadu kici mayso sikhaara alacyuni xaalay indha yaryar yihiin xumra alwujuuhi xaalay wejiye cascas yihiin dulfa alunuufi xaal markaa sanankoodu yacni uu markaa aanu soo dheerayn ee hoos markaa waxa weye ugu naban yahay yacni markaa jidhkooda ugu naban yahay yacni sankoodii yacni markaa uu hoos yani marka uu jidhka ku naban yahay uuna gaagaaban yaho sandhaa dheer aynay lahayn waa sifooyin marka ay leeyihiin baa laga tilmaamaya laakiin axwaal bay noqonaysa kaanna wujuuhahum almajaanu almutlaqa waxaad mooddaa ama xaalay shabahayaan wejiyadoodu ay shabbahayso gaashaamada ay shabahayso almajaannu waxa weeye waa gaashaamo weeye waxyaalihii marka laga gaashaamay hubka laysaga dhigayey oo waa jamac weeye majanna ayaa la jamciyey markaase almajaanno lagu jamciyey almutraqatu gaashaamadaasoo almutraqatu harag adag lagu xidhay mutraqada waxaa laga tilmaamaya harag adag oo qallafsan ayay marka waxay samayn jireen gaashaanka markaa inay eh, intay marka waxaweye ku yani ayay ku dabooli jireen ayay korka kaga shaqfi jireen oo kaga marka waxa waxaweyan xidhi jireen marka gaashaanka isagoo bir ka samaysan ayaa dabeedna haraggaana lagu xidhaya harag adag baa lagu xidhaya yacnii gog adag oo kale ayaa markaa lagu xidhaya walaa taquumu saacatu xataa tuqaatilu qawman nicaaluhum ashacr qiyaamadu kici maysaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa tuqaatiluu ilaa aad la diriirtaan oo la dagaalantaan qawman rag aad la dagaalantaan rag aad la dagaalantaan raggaasoo nicaaluhum kabahoodu ashacar timaha ay yihiin imaana waxaa laga tilmaamayaa timaha ayay ka samaysanayaan kabo timaha ayay ka samaysanayaan kaba ka samaysanayaan saa waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray timahay aad ula baxayaanoo timahoodaa dheeraanaya ilaa aad moodayso inay markaa eh, kaba ka dhigteen ay ku soconayaan waa kinaaya can tuuli shacab waxaa laga kinaayoonayaa yani markaa can tuuli shucuurihi yacni timahooda markaa inay dheer yihiin baa laga kinaayoonaya laga tilmaamaya ama laga sarbeebaya xadiidkan waxa uu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkiisii wax ka mida ayuu tilmaamaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam umuuraha haybiga ah, wax ka mida loo waxyoon jiro waxyii loogu sheegi jiray caalimu alghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul yacnii allah baa haybka og oo haybkana uma muujiyo mooyaane ciduu ka raalli noqdo rasuula mooye cid kale uma muuji lagamana tilmaamayo si caama ayuu qeybka u wada ogeysiiyaa oo wax walba uu nebigu ogaanaya ama rasuulku ogaanaya muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamaya ashyaa qeybka ka mida in la ogeysiiyo waxyi ahaan lagu ogeysiiyo inay ta noocaasi jirto ayaa laga tilmaamaya laakiin si caama nebigu calayhi salaatu wasalaam qeybka uma ogeyn qadarka loo waxyooday mooyaane inta kale wuxuu kala mid ahaa dadka kale ayuu kala mid ahaa dadka kale ayuu kala mid ah oo dadka kale si aynay u ogeyn ayaanu nebiguna calayhi salaatu wasalaam aanu u ogeyn qadarka loo waxyooday mooyaane waxa kale waxyaalaha laga qaadanaayo waxaa ka mida oo xadiisku ku tusinayo umuuraha haybiga uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida in markaa qiyaamadu aynay dhacaynin ilaa muslimiintu ay la dagaalamaan turkiga ay la dagaalamaan turkiguna markaa gaalay ahaayeen waana dhacdo waa lala dagaalamay waxaaba la dagaalamay wakhtigii saxaabadaba waa dhacday in lala dagaalamay wakhtiyo ka dambaysana waa dhacday waxaanu weliba nebigu ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam in qustandiiniya la furan doono qustandiiniya hadda waa ta loo yaqaano istanbul loo yaqaano waagaas waxaa la odhan jiray qustandiiniya la odhan jiray waana meeshii boqortooyadii ruuma marka ay joogtay weeye ee heraqla marka uu ku sugnaa weeyaan meeshaas weeye marka qustandiniya in la furan doono ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku sii bushaareeyey wuxuu kaloo ku bushaareeyey ruuma in la furan doono rooma yacni roomada talyaaniga in la furan doonona nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waxay weydiiyeen labada magaalo tee la horraan furanayaa dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam madiinatu hiraqla tuftaxu awala magaalada hiraqlaa la horaan furan doonaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa qustantiniya sidii bayna u dhacdoyadii baa la furtay laakiin rooma weli lama furan halkaasna waxaa ka muuqanaysaa yacni nasriyo dambeeye oo la ballanqaado weli aan xaqiiqoobin inay jiraan oo markaysaa yacni xaqiiqoobi doona in laga shakiyo maahae waa in la ictiqaadiyaa la rumeeyaa waa in la ictiqaadiyaa oo la rumeeyaa yani xatman waa dhacaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballan qaaday inay baaqataana ma dhici karto inay baaqataana ma dhici karto ruuxa muslimkuna inuu ka shakiyo waxa uu nebigu sheegay oo uu ka warramay inay saasi dhici doonto ama inay saasi jirto inuu ka shakiyo maahay waa inuu ictiqaadiya oo rumeeyaa iimaanka uu qeybka rumaynaayo ayaaba keensanaya inuu ictiqaadiyo saa keensanaysa taas waxaa laga qaadanayaa yacni mustaqbalka markaa waxa weeye futuux dambaysa oo nasriya inay jiraan taasoo keliyana ma ahee waxyaalo kaleoo nebigu ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam oo weli markaa dambeeya waa jiraan qustandiiniye lafteeda wakhti dambaa la furtay iyadoo saxaabadii wakhtigoodiiba ku soo duuleen nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam awalu jeyshin yaqsu lqustandiiniyata makfuurun lahu ciidanka ugu horeeye ku duula qustandiiniya meesha la yidhaahdo ku duula oo jihaadaan ugu duulaa dembigooda waa la dhaafay markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ciidanka ugu horeeya ee qustandiniyo ku duula in dembigooda la dhaafay uu sheegay qhaswadaas ama duulitaankaasi waxay dhacday wakhtigii mucaawiyay dhacday wakhtigii boqortooyadii mucaawiya ayay dhacday ciidanka ku duulayna waxaa hogaaminayey ina mucaawiya ayaa hogaaminayo yaziid baa ciidanka amiirka ahaa saxaabada qaarkoodna waxay ku jireen oo ciidankay ka mid ahaayeen abuu ayuub alansaari ciidanku ka mid ahaa marka waxaanu ku dhintay farantiibuu ku dhintay abu ayuub alansaari meel qustandiniya aan uga fogayn baa ciidanka muslimiintu markaas soo gaadhay abu ayuub wuxuu yihi halkaa igu aas markii sakaraadkii meesha ugu yimi wuxuu ku yidhi igu aasa marka halkaa yani markaa ciidanka muslimiinta ugu horraysay ay markaa gaadhaan halkaa igu aas halkii baa lagu aas halkii ayaa lagu aas qustandiniya waa weynaatay yacni hadda wuxuu ku aasan yahay bartanka qustandiniyu ku aasan yahay laakiin cajaa'ib waxa ah inaan wakhtigii iyo wakhti ku dhow toonna la furan iyadoo cahdigii saxaabadaba sidaa loogu duulay oo aan qarnigii koowaad iyo qarnigii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afraad toonna aan la furan qarnigii sagaalaad baa la furtay alqarnu taasi siddeed boqol iyo dhowr iyo konton markay ahayd hijrigu ayaa la furtay waxaa dhici karta duullaamada markaa lagu duulaayay inaanu badnayn baa dhici karta waayo geesaha qaarkood baa dee laga dhaafayoo yacni adarabijaan iyo dhulkan ka shisheeyaba yacni muslimiintu de wakhti horey furteenoo cahdu saxaaba la furta wakhtigii saxaabada ayaa la furtay xadiis lagu soo wariyaa jira utruku turka maa tarakuukum turkiga ka tago iska daayo hala dagaalamina intay idin daayaan intay idin daayaan yacni markaa ka tagoo daaya oo hala dagaalamina waxaa dhici karta ta noocaasa inay ku camal faleen istanbuul marka xaggay ka timi magaca istanbul waxay ka timi markii la furtay waxaa loo bixiyey islaambool baa loo bixiyey islaamboolna waa maxay waa madiinatu lislaam waa madiinadii waa magaaladii islaamnimada madiinat lislaam islaambool shaydaankii ataatoorka la odhan jiray ayaa markaa magacaa dhibsaday islaambool in islaam iyo waxaas ku jiraan markaasuu ka bedelo istanbuul u bixiyey sidaas ayaa magaca istanbuul markaa ugu dhacay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa turkiga aad la dagaalantaan qiyaamadu kici mayso sidaas aawadeed dagaalkaasi wuxuu ka mid ahaa min ashraati saaca calaamaadka qiyaamada inay soo dhowaatay lagu garanaayo ayuu ka mid ahaa calaamaadka in qiyaamadii soo dhowaatay lagu garanayay ka mid ahaatay waxaa ku sugan sifaatka marka ay leeyihiin turkigu inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay indhayareer yihiin yacnii in marka waxa weeye wejiyadoodu cascas yihiin in waxa weeye markaa sanankoodu aanay dhaadheerayn yani xoogaana markaysa markaa jirkooda ay ku naban yihiin yihiinoo sandheeroo soo baxsan aanay markaa lahayn calaa kulli xaal waa awsaaf kolley qaarkood marka ay leeyihiin tan xumr alwujuuh haalibkoodu saa waayihiin laakiin tan sigaar alacyun yani waxa weeye qaarkood ayaa sidaas ah baa lagu xambaaraya wejiyadooda waxaad moodaa sidii gaashaammoo kale la moodaa gaashaan gaashaankan marka waxa laysaga dhigo warankaoo kale laysaga dhigo oo kalaad moodaa xagga marka ballaarka siduu u wareegsan yahay dadka qaarkood wejiyadoodu sidaasuu sare ugu dhuuban yihi dadka qaarkoodna wejiyadoodu waa ballaadhan yihiinoo waxaad moodaa sidii waxaweeye dee digsi wareegsanoo kale ayaad mooddaa marka waadadii wejiye waaweyn sifada noocaasana marka waxan waa leeyihiin sifada noocaasana way leeyihiin almutlaqa waxaa loo jeedaa haraga adag ama gogga markaysa marka yani lagu xidhay korka marka lagaga maldahay korka lagaga waxaweye markaa lagaga markaa xidhay wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu inaynay kacayn ilaa aad la dagaalantaan dad marka waxaweye kabahoodu ay yihiin tima ay yihiin bimacnaa yani timaha ka samaynaya kaba ka samaynaya timaha kaba ka samaynaya ama tima dhaadheeroo yacni aad mooddo inay kaboo kale ka dhigteen aad mooddo aad mooddo kaba oo kale inay ka dhigteen aad mooddo marka calaa kulli xaal xadiisku wuxuu tilmaamaya calaamaadka qiyaamada mucjizaadkii nabigana calayhi salaatu wasalaam saas u tilmaamay waxaa jirta dadka qaarkood timahoodu dee bay u dheeraadaan beledada qaarkood innaga dhulkeennoo kale kolley iyo agagaarkanoo kale kuma timuhu ma dheeraadaan yacni waxa weyaan aad uma dheeraadaan aad uma baxaan laakiin waxa weeye beledada qaarkood timuhu aad bay u baxaan aad iyo aad bay u baxaan dadka qaarkood waxaad arkaysaa garhkooda oo marka waxa weeye aad u dheeraaday oo calooshooda dhaafay xundhurtooda dhaafay rugagooda dhaafay qaar buu addimada markaa hoose ku dhowaanaya addimada markaa xagga hoose oo marka waxaweye laga yaabaa yani waxaweyaan halkan eh, yani dhudhunka addimada inuu markaa gaadho amaba inuu ku hoos maro ku sigto inuu markaa ku tunto hadduu jari waayo marka dadka qaar baa timadooda aad u baxa boqoliyo saddexiyo afartan xadiiska ah can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam umirtu an uqaatila annaasa waxa lay amray inaan dadka la diriro la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid ilaa ay kaga dhawaaqaan oo ka ashaahataan inaan la dagaalamo la diriraa lay amray ilaa xilligaas faman qaala ku kastoo yidhaahda laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane allah oo keliya xaq lagu caabudaa khayrkii baatil baa lagu caabudaa faqad casama minii waa iga ilaaliyey oo waa ii diiday nafsahu naftiisu iga dhowray dhiiggeedii wa maalahu iyo xoolihiisuu iga ilaaliyey ila bixaqihi xaqa islaamnimada sababteeda mooye si kaloo dhanba waa iga ilaaliyey bimacnaa xad xuduudda ka mida inuu galo ama wax la mida oo deedna xadkii laga jaraayo yacni mooyaane ama sabab dhiiggiisu ku bannaanaado la yimaado mooyaane si kaloo dhan waa iga dhowray dhiiggiisii iyo maalkiisiiba wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisana ilaahay baa isku waajibiyey ama calallaahi ay ilallaahi xagga ilaahay buu ahaaday xagga allaah bay xisaabtiisu ahaato allah baa xisaabaaya wixii u qarsoon rabbi baa ka xisaabaya xadiidkan waxa uu sheegayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dadka in la amray inuu la dagaalamo in la amray dadka inuu la dagaalamo waxaana amray allah baa amray dadka inuu la dagaalamona waxaa loo jeedaa waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga caam ah macno khaasaana loo jeedaa oo dadkao dhan inuu la dagaalamo muraadku ma aho saa macnuhu u dhici maaye waxaa laga tilmaamayaa yacni gaalada aan ahlu jizyaha ahayn baa lala dagaalamaya ilaa haayada laga gaadho waa mushrikiintii ayaa lala dagaalamaya wakadaa murtadiinta diinta ka noqotayna waa saasi leed kuwaasaa lala dagaalamayaa ilaa ay ka ashaahadanayaan oo ka islaamayaan yani ima alqitaal wa ima alislaam ama waa inay islaamaan ama waa in lala dagaalamo lala diriro amaa ciddii ahlu jizye ah oo ahlu kitaab ah ama majuus ah iyaga markaa ha lala dagaalamee dagaalkoodu ilaa intay ka islaamayaan kuma eka ee waxaweeye waxay u door leeyihiin ama inay islaamaan ama inay jizye doortaan yacni iyaga lagu wadi maayo ciddii ahlu kitaaba oo yahuud iyo nasaaro ah ama majuus ah waa kuwa dabka caabudee laguma wadayo ilaa intay ka islaamayaan ee waxaa markaa bannaan in jizya laga qaado jisyada ay doortaan marka iyagana waxaa lala dagaalamaya imaa ilaa intay ama jisye ka bixinayaan oo jisyada ka oggolaanayaan gibri inay muslimiinta siiyaan oo xukunka islaamku ku dareero ay sidaa aqbalaan ama ilaa intay ka islaamayaan iyagana lala dagaalamayaa qolada yahuud iyo nasaarada iyo majuuska laakiin mushrikiinta iyo murtadiinta kuwa diinta ka laabtay ee diinta ka noqday iyo kuwa mushrikiinta mushrikiin asliya ah iyaga waxaa lala dagaalamayaa ilaa intay ka islaamayaan baa lala dagaalamaya arrinkoodu wuxuu dhex yaallaa yacni dagaal iyo waxa weeye wuxuu dhex yaallaa islaam inay islaamaan iyo in lala diriro umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah marka naaska cumuumkiisa mutlaqee sii daysan laguma fasirayo dee caynkaa la yidhahdo dee muslimiintiiba waa soo gelayaan de qacanna waxaa la garanaya inay soo gelayn dee qariinana waxaaba ah xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waayo muslimiintu marka horeba waa leeyihiin laa ilaaha ila allah marka sidaas aawoodee muslimiinta in lala dagaalamaa ma soo gelayso ma soo gelayso marka nabiga waxaa la amray calayhi salaatu wasalaam inuu markaa gaalada mushrikiinta la dagaalamo ilaa intay ka islaamayaan xadiisku wuxuu sheegaya xataa yaquulu laa ilaaha ila allah yacnii shahaadada tawxiidka inay ku dhawaaqaan oo keliyana kaafi maaha kuma filla ee waa inay shahaadada markaa risaaladana ku dhawaaqaan oo yidhaahdaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah oo labada shahaado waa inay israaciyaan nusuusaha qaarkoodna waa soo aroortaa in shahaadada tawxiidka la sheego laa ilaaha ila allah iyadoo muraadku u yahay labadaba oo laga tilmaamayo labadu inay wada socdaan oo marka la sheego shahaadada tawxiidka tii markaa risaaladuna waa iska raacaysaa oo curfi markaa loo bartay weeye inay labadu ayna kala harin oo ay wada socdaan waana soo aroortay axaadiista qaarkood oo sixaaxa ku sugan oo iyagu markaa tilmaamaya labada shahaadaba umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah yani bukhaari iyo muslim waxay markaas soo wariyeen oo marka waxaweyan yani xadiiska yani waxay u soo wariyeen lafdi kalena waa soo wariyeen oo sheegaya ilaa ay ka qirayaan shahaadateynka xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa yuqiimu asalaata wa yu'tu zakaa afarta arrinba markaasaa laysu raacinayo labada shahaado oo isku rukni ah iyo markaa salaadda iyo zakada ilaa intaa ay samaynayaan in lala dagaalamo oo dagaalka lagu wado cumar bnu khataab radia allaahu canhu wa ardaah markuu ku yidhi abuu asidiiq markuu maanicu zakaadka uu yidhi waa la dagaalamaya dadkii zakada bixin waaye zakada diiday wuxuu cumar yidhi saad ula dagaalamaysaa cid markaa waxa weeyaan laa ilaaha ila allah odhanaysa sawta nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatil naas xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faman qaala laa ilaaha ila allah faqad casama minii nafsahu wa maalahu ila bixaqih xadiiskan buu deliishaday cumar riwaayada kalena ma hayn sida kale xadiisku u soo arooray xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah abubakar iyo cumar midnaba ma hayn marka cumar wuxuu u deliishaday xadiiskan buu u deliishaday dee in markaa uu ka hor imanayo dagaalka lala dagaalamaayo maanicu zakaadka maadaama laa ilaaha ila allahu ay odhanayaan abubakar riwaayada kale ma hayn sidaan cumarba u hayn kan laftiisuu kula xujaytamay oo wuxuu yidhi xadiiska waxaa ku sugan faqad casama minii nafsahu wa maalahu ila bixaqihi ama ila bixaqiha sida riwaayo kale ku soo aroortay wuxuu yidhi fa ina azakaata xaqu lmaal zakadu waa xaqi xoolaha marka bixaqihi bay soo gelaysaa buu ihi dagaalkaanaan la dagaalamaya bixaqihi ayay soo gelaysa waxaa lagu xambaarayaa ka doodu marka ay ku saabsanayd ee labada saxaabi ay markaa isku celinayeen ama niqaashayeen inay ku saabsanayd maanicu zakaadkii zakada aan dafirsanayn waajibnimadeeda inay qoladaa ku saabsanayd niqaashkoodu baa lagu xambaaraya wa ilaa cidda zakada waajibnimadeeda dafirtaa dee waxay noqonaysaa gaalay noqonaysa Eh, inay waxaweeye ashahadanayeenna waxba u tari mayso maadaama ay waajib waajibaadkii shareecada ka mid oo rukni arkaantii islaamka ka mida ah ay inkireen oo ay dafireen mid ay anfacaysa maaha shahaadadu oo way ka buraysaayoo muslimiin ma noqonayaan markaa sidaas aawoodee niqaashkoodu inaynan taa ku saabsanayn cidda marka waxawe zakada dafirtay waajibnimadeeda inay ku saabsanayn ee ciddii qirsanayd haddana zakada tii markaa bukhli ay ku bakhayleen daraaddeed sakadii u bixin waayey inay taa isku hayeen baa lagu xambaaraya markii dambena saxaabadii calaa kulli xaal masalada waa isku waafaqeen cumarna markaysa waxaan waa yacni gartay markii dambe inay markaa sax tahay sidaas iyadaa waa u gartay walow ishkaal haba ka xagto waxay marka waxa nowcan maa oo riwaayaadka qaarkood wax laga fahmaayo laakiin waxa weeye yacni waxa weye markii dambe isaga laftiisu waxa weye waa ka qancay yacni ruux waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood masaa'il ku qanco inuu waxaweeye marka haddana nowcan maa ishkaal kaga yari jiro marka in laga soo wariyey cumar inuu yidhi hadduu nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan weydiin lahaa baan jeclaan lahaa iyo wax la mida ah, ta noocaasi ma sheegayso in masaladii yacni markaa aanu ku qancin ma sheegayso marka kii yidhaahda waxa weeye shahaadateynkaa ku dhawaaqa ama sidaas sameeya oo shahaadateynka iyo salaadda iyo zakada la yimaada sida xadiiska kale ku soo aroortay faqad casama minii nafsahu wa maalahu ilaa bixaqihi ilaa bixaqiha iyo ilaa bixaqihi labadaba waa loo soo weriyey ilaa bixaqi alislaamna waa loo soo weriyey marka ilaa bixaqihi waxaa lagu xambaarayaa bixaqi lislaam in laga tilmaamayo sida riwaayo kaleba ay igu soo aroortay xaqa islaamnimada mooye si kaleo dhanba dhiiggiisa iyo maalkiisa waa iga dhowray xaqa islaamnimaduna waxay noqonaysaa oo wixii sharcigu banneeyey dee in ruuxii markaa dhiiggiisa loo daadin karo marka waxaa soo gelaya xadiiskii markaa tilmaamayay saddexda arrin tilmaamayay laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa rasuulu allah ila biixdaa halaa yacni qof muslima oo shahaadateynka qiraya dhiiggiisu xalaal ma aha in la daadiya ma xalaal maaha dhiiggiisa in la daadiya xalaal maaha saddex khasla mid ka mida inuu la yimaado mooyaane saddexdaa khasle waa maxay waxa weeye waa annafsu binnafsi waalthayibu azaani wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca waa kii naf markaa dilay naf muslimada oo macsuumada oo dhiiggeedu oo dhiiggeedu markaa dhowran yahay ayuu markaa dilay dil badrheedh ah oo camdi ah oo cudwaan ah ayuu dilay kaas wuxuu noqonayaa dhiiggiisa inuu bannaanaan ayuu noqonaya allaahuma ilaa inuu yahay waalid waladkiisii dilay mooyaane yacni kaas isaga waxa weyaan marka loo dili maayo cala saxiix laa yuqaadu waalidun liwaladi dilka loo dilayaana waa inuu camdi yahay oo bareer yahay waana inuu cudwaan yahay oo xadgudub yahay ruuxaasna dhiiggiisu waa inuu dhowran yahay ruux muslima dhiiggiisu dhowran yahay waa inuu yahay oo xor ah hadduu addoon yahay dembi kabaa'ira waa ku dhacaya dilka uu dilay qof muslima oo markaysaga addoona ah hadduu yahay laakiin loo dili maayo loo dili maayo sida marka waxaw saxiixa ah loo dili maayo jamaahiru jamaahiiru ay markaa ku tageen waayahay iyo wathayib azaani kii markaa guur hore soo maree sinaystay isagana waxa weeye rajmi xukunkiisu weeye qof xor ah oo guur hore soo maray guurkaasoo saxiixa galmana ku soo sameeyey hadduu dib ka sinaysto isagana waxa weeye markaa xukunkiisu waa rajmi waa in dhagax lagu dilo waa xad sharci ah wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca iyo kii diinkiisii ka tegay ee ridoobay isagana waxa weeye gaalnimada loo dilaya man badala diinahu faqtuluuh kii markaa diinkiisii beddela isagana dila marka umuurahaasi waxay ka mid yihiin waxyaalaha dhiiggoodii loo daadin karo calaa kulli xaal waxaa kaloo soo gelaya ashyaada xuduuddaa soo gelaysa oo dee naftooda in wax la yeelaa ma bannaana marka waxa xuduudda laga jaraayo ayaa iyaguna markaas soo geliyay yacni markaa oo wax looma yeeli karo yani naftii yani in markaa la dhibaateeyo iyo in marka waxa la saaro oo bimacnaa la dilo labada midna laguma samayn karo ilaa bixaqi maalkiisana waa saasi leeg waa dhowran yahay sharciga ayaa dhowray xaqa islaamnimo mooye wax kaloo wax lagaga qaadi kara ma jiro bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen istisnaagu muttasil hadduu yahay damiirka bixaqihi ha loo celiyo maalka liannahu aqrabu madkuur waayo wax lasoo soo sheegay isagaa ugu dhow laakiin calaa kulli xaal dee mararka qaarkood buu qariina haddii la hayo aqrabu madkuurka uu khilaafaa mawdicanna waxa soo aroortay ila bixaqiha iyo ilaa bixaqi lislaam iyo ilaa bixaqihi ilaa bixaqi lislaam markay tahayna waa cadda oo riwaayadaas waa waadix marka bixaqihi marka la yidhaahdana islaamka in loo celinayo ayaa fiican waayo dee haddii maalka loo celiyo nafti maxay noqonaysa ila naftii lafteeda marka waxa weeye waxbaa laga soo reebaya waa in xaqii islaamnimo markaysa markaa wax keensanaya in markaa naftii wax loo yeelo in loo yeeli karaa meeshii ka imanaysa ila bixaqiha marka l la ta'niisiye maxay noqonaysa waa bixaqi shahaaday noqonaysa bixaqi shahaada shahaadadina waxay marka waxaed ka tahay eh, ramzi u tahay ama marka waxan yani markaa asal u tahay islaamnimadii marka macnuhu wuxuu noqonaya min xaysu lmacnaa inuu islaamnimada u noqonaayo waayo shahaadadu cunwaan bay islaamnimadii u tahay wa xisaabu cala allah xisaabtiisu xagga ka xisaabaya allah ayaa ka xisaabaya wixii kale dembiye hoos ahaan ula yimaado oo waxa weye hadduu munaafiqnimo qarsado hadduu markaysaga waxa macaasida qaarkood u qarsado axkaamta adduunya daahirkay ku dhisanta marka khayr iyo sharba wuxuu qarsado rabbi baa markaysaa ka xisaabaya oo wixii wanaagana ka abaalmarinaya wixii xunna kula xisaabtamaya wixii dembiye ula yimaadee uu qarsaday ee hoos u sameeyeyna yacni markaa yacni ka abaalmarinaya ama ku ciqaabaya xadiidka boqoliyo afariyo afartan can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama fii bacdi ayaamihi alatii laqiya fiha alcaduwa intadara xata maalat ishams rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam maalmihiisii qaarkood ama ghasawaadkiisii qaarkoodu la kulmay cadowga allatii laqiya fiiha alcaduwa ayaamahaasoo uu la kulmay gudahooda alcaduwa cadowyadii gaalo uu la kulmay oo dagaal ay isku heleen intadara waa sugay nebigu calayhi asalaatu wassalaam xataa maalat ishamsu ilaa ay qoraxdu iilanayso samada bartankeeda ay ka iilanaysay oo xagga markaa ghuruubka ay u iilanaysay xagga dhicitaanka ay u iilanaysay bimacnaa wakhtiga duhur inuu soo galo oo bartanka ay dhaafto ayaa laga tilmaamayaa qoraxdu intadara waa sugay xataa maalat ilaa ay iilatay ashamsu qoraxdu ilaa ay iilatay buu sugay uma qaama dabeedna waa kacay nebigu calayhi asalaatu wasalaam fi nnaasi dadka dhexdooda ayuu ka kacay fa qaala wuxuu yidhi ayuha annaasu dadow laa tatamannaw liqaa'a alcaduw ha jeclaysaninu ha tamaniina liqaa'a alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha tamaniyinoo ha jeclaysanina hays odhannina maad la kulantaan cadowga tamanigu waa jeclaysiga wax la jeclaysta weeye oo lays yidhaahdo may sidaa noqotay wasalu allaha alcaafiya weydiista allah oo ka barya alcaafiyata caafiya ka barya inuu idinka badbaadiyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinkaoo dhan inuu idinka badbaadiyo ilaahay weydiista caafiyadaana waxaa ka mida cadowga kulankiisa inuu idinka badbaadiyo oo idinka baajiyo was'alu llaaha weydiista allah oo ka barya alcaafiyata caafiya ka barya inuu idinka badbaadiyo wixii dhibaatooyin iyo masaa'iba ilaahay weydiista fa idaa laqiitumuuhum markaa la kulantaan cadowga fasbiruu sabra yacnii marka hore ha tamaniyin ha jeclaysanina laakiin hadday dhacdo waa inaad sabirtaan oo adkaysataan waclamuu waxaa ogaataan anna aljannata in jannadu taxta dilaali siyuuf yacni seefaha hadharhkooda inay ku hoos sugan tahayna ogaada uma qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam allaahumma ilaahayow waxay la macno tahay yaa allaahu ama yallaahu allaahow munzila alkitaabi ka kitaabka soo dejiyow wa mujriya asaxaabi ka daruuraha socodsiiyow wa haazima alaxsaabi ka gaashaanbuuraha gaalaad jebiyow yacani ciidamada isa soo bahaystay ee gaalada ah ka jebiyow ihzimhum jebi oo markaa gaaladaa ilaahay u jebi waansurnaa calayhim ilaahu nooga hiili oo annaga noo hiiliyo noo gargaar si uga libaysanno xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa maalin maalmaha ka mida maalmihii uu gaalada la kulmi jiray ee cadowyada gaalaad uu la dagaalami jiray maalin ka mida ayuu u kaadiyo sugay ilaa inta qoraxdu ka iilanaysay samada bartankeeda caadada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd haddii aanu subaxnimada hore dagaalamin inuu marka dambe yaro sugo inta wakhtiga duhurku soo gelayo oo istiwaaga ay dhaafayso oo dabayshii ay soo dhacayso riixu saba dabayshaasi ay soo dhacayso nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxau uhi nusurtu bisaba wa uhlikat caadun biddabuur dabayshaas saba la yidhaahdaa laygu gargaaray waxay soo dhacdaana wakhtiga duhurku markuu soo galo ayay soo dhacdaa waxaanay ka soo dhacdaa xaggaas markaa bariga ama waqooyi bari ayay ka soo dhacdaa marka goorta dabayshaasi soo dhacdo ayuu markaa sugi jiray nusirtu bisaba dabayshaa sabaa laygu hiiliyo laygu gargaaruu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa uhlikat caadun biddabuur caadna waxaa lagu halaagay dabayshaa dabuur la yidhaahdo dabuur waxaa loo yidhi yacni kacbada xaggeedaa dambay ka soo dhacdaa markaa saasaa loo yidhi waxay ka soo dhacaysaa yacni markaa xaggaa galbeed bay ka soo dhacaysa oo kacbada galbeed kaga beegmaysa waa yahay markaa nebigu waa sugay calayhi salaatu wasalaam ilaa wakhtigaa laga gaadhaayo oo qorraxdu ay ka eelinaysay samada bartankeeda kadib buu dadkii ka dhex kacay isagoo u khudbadaynaya waa wacyigelinaya waxbuu u sheegayaa wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dadow ayuha annaas laa tatamannaw liqaa'a alcaduw ha tamanniyinu ha jeclaysiinna cadowga inaad la kulantaan maa la kulantaan maa la kulantaan hays odhannina oo taa ha tamanniyina jeclaysiga caynkaasi aad tamanniyaysaan ha samaynina waayo waa imtixaan ruuxu inuu ku baasi doono aanu ogeyn cadowga inuu la kulmaa oo cadowgii gaalada is helaan waa nooc ibtilaa oo imtixaana weeye imtixaankaana isagu kama warqabo inuu ku baasi doono iyo inuu ku dhici doono waxaa dhici karta dad badan oo tamaniyaya oo jeclaysanayaa inay hadhow sabri waayaan oo imtixaanka ay ku dhacaan marka si aan taasi u dhicin marka hore yaan la tamaniyin marka hore yaan la tamaniyin allahna waxaa ka baridaan caafiyo caafiyo ka barya caafiyada waxaa soo gelaya wax kastoo musiibo iyo dhibaatooyina inuu ilaahay kaa badbaadiyo aafaadka iyo dhibaatooyinka inuu dhammaan ilaahay kaa badbaadiyo ruux hadduu caafiye ku sugan yahay dee imtixaankii balaayada lagu imtixaanayay waa ka badbaaday balaayadii inuu ku sabri doonona kama warqabo ya marka waxaa soo gelaya caafiyada allah laga baryaayo yacni xanuunnada inuu markaysaga kaa badbaadiyo cadowga markaysaga in lagu ibtixaamo inuu kaa badbaadiyo dhibaatooyin kale inuu kaa badbaadiyo yacni caafiyadu waa macno caama weeye macno caama bale waxay noqotaa caafiyadu fi dunya walaakhira in adduunyadan ilaahay ku badbaadiyo aakhirana ku badbaadiyo caafiyadii waxaa soo gelaya dee khisigii aakhiro in aakhiro lagu fadeexadiyo in lagu dulleeyo in lagu cadaabo yacni inuu in lagaa badbaadiyo ayaa soo gelaysa sida adduunyadaba marka inuu dulli kaa badbaadiyo iyo inuu xanuuna kaa badbaadiyo iyo inuu masaa'ib kale kaa badbaadiyo kullu daalika ay soo gelayaan marka ilaahay caafiya ka barya marka haddaba cadowga la kulantaan sabra fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu hadday dhacdo inaad la kulantaan markaa la kulantaan waa inaad sabirtaan oo adkaysataan sabirkana wax kastoo wanaagsan baa lagu gaadhaa waxaa la yidhaahdaa fa inna shajaacata geesinimada iyo wasakhaa'a deeqsinimada walcifata iyo dhowrsoonida laga dhowrsoon yahay macaasida iyo dembiyada kulluhaa waa sabru saaca waa saacad yaroo la sabroo la adkaysto ya geesinimadii waxaa weeye in saacad la sabroo la adkaysto markaas dhibtu kula kulanto inaad in yar adkaysato weeye dabeed waad ka tallaabaysa deeqdu waa saas si eg marka naftu ku leedahay war waxaan ha bixinin caynkan inaad yaro adkaysato oo markaysaa wixii dhiibto bay deeqsinimadu noqonaysaa cifada muxaramaadka qofku ka dhowrsoonaadaa saacaddaa shahawaadku marka ay ku kaceene naftu ay markaa doonayso shayga dembigaa inay samayso hadday dil tahay hadday dhac tahay hadday zina tahay hadday keyrkeed tahay hadday sariqa tahay iyo tuugo ya kullu daalika waa in markaa intaa la yara sabro ifada lafteedu waa sabru saaca bal marka khayr kastaoo fi dunya waalaakhira waxaa lagu gaadhayaa sabirkaa lagu gaadhaya iska daa aakhire yacni xataa adduunyada waxa wanaagsan maxaa lagu haleelaa lagu gaadhaa waxaa lagu gaadhaa sabirka marka sabirka wuxuu cunwaan u yahay wax kastoo wanaagsan ayuu cunwaan u yahay waxaanu u qaybsamaa saddex qaybood alsabru cala altaaca iyo asabru can almacsiya iyo alsabru cala almasaa'ib waalaqdaari almu'lima saddexdaa nooc baa sabirka loo qaybiya in taacaadka lagu sabro iyo waxyaalaha khayraadka iyo wanaagyada in lala yimaado lagu sabro hadday waajibaad tahay iyo hadday sunan tahayba sabir bay u baahan tahay ya waajibkii inaad gudataa sabir bay u baahan tahay sunnadii inaad ilaalisaa sabir bay u baahan tahay sunnayaasha inaad ku dadaashaa sabir u baahan tahay naftii waxa mujaahado inaad ku samayso oo aad ku yani ku sabirto oo ku adkaysato hadday tahay imaatinkaad sunnaha samaynayso markaad waajibaadkii samayso aad sunnahana samaynayso ku darayso mar labaadka aad daa'imayso joogtoynayso kullu daalika waxay u baahan tahay sabir alsabru cani almacaasi waa in laga sabro macaasida iyo dembiyada oo dembiyadii laga adkaysto iyaduna waa nooc labaad oo sabirka ka mida ah ta kale waa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka in lagu sabro yacni saddexdaa nooc baa sabirka loo qaybiyaa saddexdaa nooc ayaa loo qaybiyaa marka fasbiruu hadda waxaa loo jeedaa in lagu sabraayo kulanka cadowga lala kulmayo aan laga cararin oo lala dagaalamayo marka wuxuu soo gelayaa yacni gees waxa weeye wuxuu soo gelayaa taacadii oo lagu sabraayo geesna wuxuu soo gelayaa masaa'ibkii oo lagu sabraayo labada noocba waa soo geliye si kale wuxuu u soo geli karaa firaarkii oo macsi ah in laga sabrayo laga adkaysanayo sabirkana thawaabkiisa iyo fadligiisu waa wen yihi sabirka fadligiisu aad buu wen yahay innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo oofinayaa qura oo loo dhammaystirayaa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan waxaa laga tilmaamayaa aad iyo aad baa loogu badinaya xagga mudaacafada aad yo aad baa loogu badinayaa xad mucayanoo laynoo sheego layi intaasaa loo lamalaabayaa ma jiro ya yani waxa weeye fadliga ilaahayna waa waasic fadliga ilaahayna waa waasic waaclamuu ana aljannata taxta dilaali siyuuf nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waa boorinayaa waxaanu u tilmaamayaa sabirkaa lagu sabraayo yacni cadowga dagaalka lala dagaalamayo cadowga gaalaad dagaalka lala dagaalamayo sabirka lagu sabraayo oo aan laga cararayn laga baydadayn waxay markaa tahay mid janno lagu helayo waxaa ogaataan buu yidhi in jannadu ku sugan tahay yacnii seefaha gaalada harkooda inay ku hoos sugan tahay bimacnaa hadday idin garaacayaan ku sabraa oo idinkuna garaaca ya hadday markaa idin dilaan idinkoo markaa waxa niyadiinna dee wanaagsan tahay oo iimaan iyo dee markaa ikhlaas ay idinka tahay iyo ixtisaab waxaa ku helaysaan janno haddayba idin dilaan dee shahaadaa ku helaysaan shahaadadiina waxaa ku gaadhaysaan jannaa ku gaadhaysaan marka camalka khayrka ee jannada lagu gelaayo ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa taxta jannadu taxta kada ya sidii xadiis kale ay gu saaroortay aljannatu taxta aqdaami alummahaat yacni taacada marka hooyooyinkay jannadu ku hoos sugan tahay iyo khidmadooda iyo ateecitaankooda iyo uqabaankooda iyo u adeegooda bay ku hoos sugan tahay jannadu oo janna laga helaya waxaa la boorinayaa biriga hooyada loo samafalayo ayaa markaa la boorinaya hooyadiina dee adcaf waa ka tahay aabbihii waana ka xaq weynti markaa sidaas aawadeed waxaa dhici karta ubadka qaar inay fudaydsadaan oo amarka hooyada aynay maqlin waxaa dhici karta amarka aabbaha qaar inay maqlaan laakiin amarka hooyada aynay maqlin marka iyadaana xaq weyn saas aawadeed baa markaa la boorinayaa si gaara oo la tilmaamaya fadliga ku sugan laynoo tilmaamaya intaa dabadeed markuu intaas oo wacyigelina nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo amar iyo nahyi iyo tusaalayn iyo wax sheeg isugu jirta ayuu ilaahay baryey wuxuu allah ku baryayaa magacyadiisuu ku baryayaa allaahumma munzila alkitaabi wa mujriya asaxaabi wa hazima alaxzaab allaahow ilaahay xaqa ahaayow ka kutubtoo dhan soo dejiyow kutubta nebiyada lagu soo rogay dhammaantood allaha soo dejiyo alkitaab waa jinsu lkitaab oo ku dhacaaya jamiicu lkutubi almunazala kutubta la soo dejiyo dhan ku wada dhacaya casha ku jirtaa waxay tahay istiqraaqiya waxay wada maanshaynaysaa dhammaan kutubta allah soo dejiyey wa mujriya asaxaaba daruuraha ka socodsiiyow daruur mucayana looma jeedo xilli walbaa soo geliyey wakhti walba iyo goor walba yaa ayaa soo geliyey wa haazima alaxzaab ka markaa isbahaysyada gaalada ka jabiyow ay gaaladu isa soo bahaysteen ihzimhum jebi jebi ilaahayow wansurnaa calayhim nooga hiili waa tawasul lagu tawasulaayo ilaahay magacyadiisa lagu tawasulaayo allah magacyadiisu waxay u qaybsamaan asmaa mufrada iyo asmaa mudaafa magacyadan allah lagu baryaayo waa asmaadiisii oo munzila alkitaab iyo mujriya asaxaab iyo haazima alaxzaab waa asmaa murakaba ilaahay u sugnaaday walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allaahumma waa garanaysaan cinda aljamiic waa la garanayaa ismuullaahi inuu yahay oo uu yahay marka waxa weeye yaa allaahu la macnaya ama yallaahu uu la macnaya waxaa dhici karta asmaada ka dambaysaa inay dadka qaarkood ka qarsoonto inay asmaa tahay laakiin maadaama allah loogu yeedhaayo asmaadiisii baa dee loogu yeedhaye marka asmaa inay tahay baa laga qaadanaya munzila alkitaab ay yaa munzila alkitaab ka kitaabka soo dejiyow yani mujarad sifa maaha waa isim asmaada ilaahay ka mida maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam allah ku baryey waxaanu allah ugu baryayaa amarka allah u amray walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha waxaa laga qaadanaya asmaada ilaahay in lagu tawasulo rabbi lagu baryo waxaana ay koobsanayaan nicmaynta uu ilaahay addoommada u nicmeeyey in ilaahay lagu baryayo oo inuu kutubta soo dejiyey waa incaam diini waa nicmayn diini ah oo diin ahaan ugu nicmeeyey incaamka uu allah nicmaynayaana waa sifo sifaadkiisa ka mida inuu nicmeeyaa waa sifo ka mida sifaadkiis shuraaxda qaarkood waxay odhanayaan nicmada ilaahay ayuu ku baryayaa dee waxaa kale jira nicma iyo incaam maa dhici kartaa nicmada wakhtiyada qaar in loo isticmaalo bimacna alincaam marka incaamka oo nicmaynta ilaahay ah oo ficilkiisiia ah baa lagu baryayaa inuu daruuraha socodsiiyaa oo marba meel geeyaa roobka ka keenaa iyaduna waa nicmayn dunyawi ah marka nicmayntiisii diiniga ahayd ee diinta loo nisbeeyey iyo tii adduunyada loo nisbeeyey baa labadaba lagu baryayaa oo allah lagu weydiisanaya inuu isbahaysyada gaalo jebiyaana waxa weeye waa incaam markaa diini ah tawasulkaa uu nebigu allah markaa ugu tawasulaayo magacyadiisa iyo sifaadkiisa ugu tawasulaayo ayuu wuxuu ku weydiistay inuu gaalada ilaahay jebiyo wuxuu ku baryay oo ilaahay kaga baryey inuu ilaahay gaalada jebiyo ihzimhum wansurnaa calayhim ilaahay ou jebi noogana hiiliyo annaga nasriga iyo guushana sii libinta si aanu uga hello oo qaar ka libaysta aanu noqonno nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gaalada habaaraayo wuxuu ku habaari jiray inuu iyaga allah jebiyo gaalada inuu nasriga iyo libinta oo markaa waxa weeye ina siiyo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta la socota ilaahay guusha inuu siiyo kuma habaari jirin inuu ilaahay dhammaan wada halaago xabbad aanu ka reebin dacwadii uu ku ducaystay nebi nuux rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara taasoo kale nebigu kuma ducaysan calayhi asalaatu wasalaam waxaanu ahaa marar badan mid ku duceeya inuu ilaahay soo hanuuniyo wakhtiyada qaarkood waa dhici jirtay ciddii xadgudub gaala la timaada inuu markaa waxaweyaan yacni lacnado laakiin inuu yidhaahdo gaalada wada rog ilaahayow wada halaag oo xabad ha ka sii dayna kulligood dabar jar nebigu marna kuma habaarin nebi nuuxna hore uguma habaarin ee markuu ka quustee sagaal boqol iyo konton sano uu baaqayey oo waxba ay ka maqli waayeen oo allahna u waxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi nuux allah u waxyooday calayhi asalaam oo uu ku yidhi cid dambe kuma rumayn doonto cid hore kuu rumaysay mooyaane wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aaman cidaan hore kuu rumayn oo dib kaa rumayn doontaa qowmkaaga ma jirto markaasuu habaaray markaas ayuu habaaray saas aawadeed dadka qaarkood ducooyinkay ku duceeyaan oo ay ku ducaynayaan in markaa ilaahay uu dhammaan wada rogo oo dabar jaro aanu xabad ka sii dayn ama gaalo oo dhan ama yuhuud inay yidhaahdaan markaa waxa weeye cidaad ka reebta ayayna jirin kulligood wada halaag tan noocaasi waxay khilaafsan tahay sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay khilaafsantahay markii qoladii quraada laysay toddobaatan quraadii ka mid a raggii qur-aanka yaqaanee saxaabada ka mid mida ayaa qabaa'ilba intay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay muujisteen iyagoo dhagar damacsan islaamnimay muujisteen dabeedna waxay yidhaahdeen da diintanna bara nagu dar waa saddex qabiilo waa ricli iyo dakwaan iyo cusayaa la kale odhan jiray toddobaatan quraadii saxaabada ka mida lagu daray way kaxeeyeen meelihii ay degganaayeen markay la tageen bay toddobaatankiiba dileen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habaaray wuxuu ku habaaray markaa lacnad allaahumma alcan riclan wadakwaana wacusayata casaw allaha warasuulah ma odhan ilaahu dabar jar lacnad buu ku abaar inuu nacdalo salaaddu ku qunuuday shanta salaadoodba bil buu waday qunuuddaas waxaa ku daba tukanayey fudalaa'u saxaaba saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa waa aamiin ka daba odhanayey ilaahu aqbal markii sidaa ay u habaareen ayaa waxaa soo degtay laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun amarkiiyo tasarufka adigu waxba kuma lihid maamulka ma lihid calamka ma maamulaysa arrinkooda ilaahay dib buu u dhigayaa hadduu doonana waa cadaabaya hadduu doonana waa ka toobad aqbalaya waana qaar xadgudbay nebigu waa joojiyey lacnadii uu ku habaaraayey sida xaadiista saxiixa ku soo aroortay kadib ilaahay waa ka toobad aqbalay waa soo islaameen way wanaagsanaadeen attaa'ibu min addenbi kaman laa damba lah ruuxu xumaan kastuu sameeyo hadduu ka toobad keeno towbaddu waa u furantao waa laga aqbalayaa shuruudii towbadda hadduu dhammaystiro wakhti toobaddu furan tahayna toobad keeno mar baa nebiga loo yimi calayhi salaatu wasalaam oo waxaa la yidhi qabiiladii daws loodhan jiray waa qabiiladii abi hureyre dee islaami waayo waa xumaadeene habaar markaasaa nebigu duceeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku duceeyey allaahuma hdi dawsan waati bihim ilaahu dows hanuuni keenna iyagoo markaa soconaya la kaalay yacni keen waa hanuuneen waa soo islaameen waa u yimaadeen nebiga calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu idhi ina lam ubcas lacaanan mid habaar badan oo lacnad badan xaalan ahay layma soo dirin ee waxaa laysoo diray raxmad xaalan ahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmad buu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam innamaa ana raxmatun muhdaah waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam se laga soo wariyey culamada qaarkoodna ay taxsiiniyeen anigu waxaan ahay oo qura raxmad la soo hadiyeeyey oo hadiyad laydinku keenay xataa gaalada lafteedu raxmadu ahaa lilcaalamiin soo lama odhan wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin lilmu'miniin lama odhan raxmad baad mu'miniinta u tahay ee waxa weeye caalamiintoo dhan baad raxmad u tahay kumaanu soo dirin xaalaad eh, naxariis u tahay mooyaane caalamiintoo dhan aad naxariis u tahay gaal iyo muslimba waa soo geliyaan bal caalamiinta waxaa soo gelaya xataa marka xayawaanaadka iyo noolaha kale arlada ku nool nebigu raxmad buu u yahay saas aawadeed buu markaa amray in xayawaanaadka qaarkood aan la dilin ya sidaas aawadeed buu amray in waxaweeye dab aan waxba lagu gubin wax nool inaan la gubin inaan la gubin gaalada in cadaabka laga dibdhigo yacni waxa weeye oo cadaabkii adduunyada aan markaa lagu camimin dee waa raxmad raxmadda nebiga ayay ku dhacday sababteeda ya wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim allah ma rabo inuu cadaabo adoo dhexdooda ku sugan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa sida gaalada loo habaara inay tahay in marka ilaahay laga baryo inuu ilaahay jebiyo in gaalada la jebiyaana waa dantoodaba waayo haddayna jabin kibir bay ka sii qaadayaan gaalnimaday ku sugnaanayaan laakiin hadday jabaan maxaa ka imanayaan waxa ka imanaya dembigoodu inuu yaraado ile markay waxa weeye libaystaan mar walba waxaa ka imanaysa waxa inay sii kibraan oo sii xadgudbaan oo waxa weeye gaalnimadooda iyo macaasidooda iyo dembiyadooda iyo fisqigooda farabato iyo kibirkooda taana cuquubadoodaa badanaysa laakiin inay jabaan waa dantooda iyoni garanba waxaa laga yaabaa qaarkood inay fekeraan kibirkii ka baxo ayba soo islaamaan ya taasaaba markaa dhici karta marka waxaa loogu ducaynayey oo lagu habaaraayey in ilaahay jabiyaa lagu habaarayey in ilaahay jabiyaa lagu habaaray saas aawadeed in la yidhaahdo rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara dacwatu nuux baan ku habaarayaa waxa weeye waa arrin qalad ah aan sax ahayn inaan waxaweye gaalada la dabar jarayno mar keliya halaag caama ah lagu soo dejinayn fii ummati muxamedna waa arrin muqarar oo laynoo sheegay oo ku sugan markaysa waxaan waxyiga markaa laynoogu tilmaamay oo halaag caama ah gaalada kuma wada dhacayo mar keliya la wada rogayo sidii gaaladii wakhtiyadii hore nebiyada beeniyey loo wada rogi jiray ummatu muxamed taa waa laga badbaadiyey saas aawadeed si waxa weeye sunnadii ilaahayba khilaafsan oo qatcan ilaahay aanu yeelaynin dee inaad ku dacayso ma aha aad tidhaahdo gaalada ilaahu midh ha ka reebine kulligood wada rog ya laa tadac cala alardi min alkaafiriina dayaara waa arrin aan dhacaynin nusuustii adiladana laynoogu sheegay inayna dhacayn marka si laynoo sheego waxyiga laynoogu sheegay ilaahay marnaba inaanu samaynayn fii ummati muxamed aanu ku samaynayn halaag caama in gaalada la wada rogo mar keliya dee haddaad ku ducaynayso waxay noqonaysaa markaysaga shay aanu ilaahay yeelaynin oo laynoo sheegay marnaba inaanu yeelaynin fii ummati muxamed halaag caama inuu gaalada mar u wada keeno baad dee ku ducaynays marka waxay soo gelaysaa bay yidhaaheen culammadu ictidaa fi ducaa nabiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam waxaa jiri doona dad marka ummaddayda ka midoo yactaduuna eh, fi ahuuri waadducaa aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam oo tahaarada ay tahaaro qaadanayaan iyo ducada labadaba ku xadgudbayaan walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin xadiidka boqol iyo shan iyo afartan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqatun kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka ka mida calayhi sadaqa waxaa ku sugan korkiisa sadaqa ku sugan sulaama waa mu'anas waxaana loo jeedaa xubinta ama kala gooysiyada ayaa loo jeedaa meelaha lafuhu markaa ka kala qaybsan yihiin kala goyska ah ee xubnaha ah baa loo jeedaa marka xubin kasta waa laf kasta oo jidhka ka mida xubinta ay leedahay sulaamayaat baa lagu jamciyaa marka waa mu'anas maxaa calayhi loo yidhi calayha loo odhan waayo riwaayaadka qaarkood waa ku soo aroortay calayha sadaqa iyadoo ay mutaabiq tahay oo ay markaa ta'niiska waafaqayso sulaama calayha sadaqa riwaayadanna maxaa lagu tawjiihinayaa ictibaarka kulli markii la eegay kulli baa la eegayaayoo sidaasaa loo tadkiiriyey iyadoo kulli laga eegaayo waayo kulli waa mudakar weji labaad waxay tahay in laga tilmaamayo xubintii ama biictibaari mafsil ama biictibaari alcadmi yacni laf iyadoo laga eegaayo inay laf tahay ee xaggana haddii kalagoy iskaga sugan yahay xaggana kalagoy iskaga sugan yahay laf gaara weeye laftaa iyadoo laga eegaayo ama iyadoo mafsil laga eegayo biictibaari almacnaa inay mafsil la macno tahay makaan e, laftu ka kala go'an tahay iyadoo taa laga eegayo ayaa loo tadkiiriyey calayhi sadaqa korkiisa waxaa ku sugan sadaqo kulla yowmin maalin kasta gudaheeda ayuu ku sugan yahay maalintaasoo tatlucu fiihi shamsu qoraxdu ay soo baxayso jumladu waxay sifo ka tahay yowmka yacdilu bayna lisnayni bayna alisnayni odhan maysi waayo hamsadu qaci ma ahe waa wasli hamsada hamsatulwasliga ah marka laga bilaabayo hadalka ayaa la akhriyaa markaan hadalka laga bilaabaynin ee meel dhexe ay ku jirto lama akhriyo qur'aanka xaggiisa marka laga eegaayo yacni waxa weye calaamad baa loo sameeyaa waxaad saad yar hortiisa aad moodayso intii yareeda saadkee hore ayaa lagu qoraa haddaad calaamaddaa yaree yani markaa saadka oo kale ah saadka intiisa hore oo kalea ku aragto xagga qur'aankay badiba ku sameeyaan ee hadallada yani kutubaha kale sida badan kuma sameeyaan marmar naadira dabcadan hadda markaa daarulminhaaj way qoraysaa markaa saadka yar bay ku qoraysaa hamsadaa korkeeda hamsadaad ku aragto ra'su saad aad ku aragto saadka madaxiis waxaa la yidhaahdaa hamsatu wasli baa la yidhaahdaa saadkaana waxaa laga soo gaabiyey wasli wasli waa maxay waxa weeye yacni waxaa lagu gaadhayaa xarafka reeban dhawaaqa lagu dhawaaqaayo ya ama tasqudu fi lwasli marka la xidhiidhinayay dhacdaa wa tasbutu cinda alibtidaa marka laga bilaabayana way sugnaataa markaas eh, hamsadaas lama akhriyo ali hadday ka hormarto al waxaa la xarakeeya laamkaa la hoos dhigaa ee hadda al bay ahayd soo maaha al waxaa lagu yaqaanay meeshay ku timaadaba laamku inuu reeban yahy maxaa hoos dhigay hadda waxaa hoos dhigay laba xarafoo reeban baa isku xigaya ilaa hamsadan lama akhrinaayo mar haddaan laga bilaabayni alisnayni baa markaa la odhanaya ama lisnayni baa la odhanaya marka laga bilaabayo labada waa loo door leeyi in hamsada ka horraysa laamka la akhriyo iyadoo laamkii la hoos dhigay iyo in la tuuro la yska daayo waxay ku kala dhisan tahay cadamu lictidaad bilcaarid iyo ictidaadun bilcaarid xarakadan marka hoos dhigee markaa laamka saarani waa xarako soo darridee laamku asaalatan waa reebnaa marka haddii xarakada caaridkaa la xisaabsado xarako laga soo qaado oo iyada marka waxaweye la xisaabsado waxay noqonaysaa xaaje looma qabee hamsatul wasliga hore dee looma baahno markaa in lala yimaado la akhriyo waayo xaraf reebban laguma bilaabin laam hoos dhigan baa lagu bilaabay lisnayni iska dheh adoo ka bilaabaya waalaslu an laa yuctada bilcaarid asalkuna waa inaan caaridka la tirsan caaridku mar haddaan la tirsanna laamku waa kuu reebanaa sow maaha ula dhaqan sidii wax reebanba hadda alisnayni iska dheh markaa laba wejioo labaduba jiro wiiy bisa lismu lfusuuq haddii lagu yidhaahdo lismu maxaad akhrinaysaa maxaad akhrin lahayd baa lagu yidhi imtixaan ahaan haddii markaa lagu yidhaahdo bi'se dabadeed kelmadda ka dambaysa ka bilow waxa weeye lismu iyo alismu labaduba bannaan jaaza wajaaza weeye waayahay yacdilu bayna alisnayni wuxuu cadaalad samaynayaa laba dhexdood buu cadaalad samaynayaa sadaqatun waa sadaqo waxaa macnuhu u dhacaya an yacdila bayna lisnayni sadaqa inuu cadaalad sameeyo laba dhexdood ka cadaalad sameeyaa oo cadli ku kala xukuma waa sadaqo wa yuciinu arajula wuxuu caawinayaa ninka ama caawinta uu ninka caawinaayo oo macno masdar baa loo jeedaa ay wa an yuciina alrajula calaa daabbatihi inuu ninka ku caawiyo daabbadiisa rakuubkiisa uu ku caawiyo oo fayaxmilu calayha fayaxmilu uu qaado ay huwa shakhsigan muslimka ahi calayha alraakiba kan fuushan markaa uu qaado calayha daabadda korkeeda uu ku qaado bimacnaa marka hore fayaxmilu waxay noqonaysaa inuu ku qaadaayo isaga aw yarfacu calayha mataacahuna waxay noqonaysaa alaabta in laga tilmaamayo sida shuraaxda qaarkood ay ku fasireen aw yarfacu calayha ama korkeeda wuxuu ugu soo qaadayaa mataacahu alaabtiisii sadaqatun waa sadaqo marka waxaa laga tilmaamayaa marna waxa weeye isagii baaba dhici karta inaanu markaa kori karin daabadda aanu kori karin markaasaa lagu taageerayaa siduu u kori lahaa marna alaabtiisaa loogu qaadayaa oo alaabtii ayaa lagu caawinayaa si markaa alaabta loo saaro marka labada mid walba waa nooc ixsaanah waa nooc samafal ah marka mid walba waxay u noqonaysaa sadaqad bay u noqonaysaa labada mid walba sadaqad bay u noqonaysaa waalkalimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsanna waa sadaqo assalaamu calaykum hadduu ku yidhaha waa sadaqo hadduu u duceeyo waa sadaqo ya yani waxa weeye hadal kastoo wanaagsan oo ku yidhaahdaa waa sadaqo macruuf amriya xumaanka reebiya kelmad wanaagsan ku yidhiya u duceeya ya hadal farax geliya ku yidhiya waa sadaqo wa kullu khatwatin tallaabo kastoo yakhtuuha u tallaabsado ila asalaati salaadda xaggeeda u tallaabsadaana sadaqatun waa sadaqo wa yumiitu aladaa dhibtuu ka leexinayo can iariiqi waddada ka leexinayaana sadaqatun waa sadaqo yani dhibaatada inuu ka leexiyo waddadana waa sadaqo xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim marka halkan yacdilu bayna asnayni wa yuciinu rajula iyo wayumiitu aladaa kullu daalika waxay ka dhigan tahay yani markaa masdar in laga tilmaamaayo waxaa macnuhu u dhacaya cadlun bayna alinayn sadaqa oo cadliga maxaa laga dhalaaliyey waa sabkun min hayri saabiko waxay ka dhigan tahay kaannahu an yacdila bayna alinayn sadaqa wa an yuciina arajula calaa daabbatihi fayaxmila calayha aw yarfaca calayha mataacahu sadaqa saasaa markaa macnuhu ka dhigantah ila haddaad aan hor ka qadarto deedna aad ku cadafto waxay noqonaysaa markaa inaad waxaweeye aad markaa nasbisay noqonaysaa anti baan qadaray wa an yuciina markaad tidhaahdo waxay noqonaysaa fayaxmiladda inaad markaa tidhaahdo waxaad ku cadfaysana oo yumiiduna waa saas si wa an yumiita aladaa can iariiqi sadaqa marka waxay ka dhigan tahay masderkii in la sheegaayo oo marbaa dee antu ay iska qarsoon tahay oo aan la sheegin oo ficilkana rafcadiisa loo daayaa laakiin maqsuud ay tahay wa min aayaati yuriikum albarqa macnuu muxuu dhacayaa aayaadka allah waxaa ka mid a iraa'atukum albarqa marka an yuriyakum bay macnuu ka dhigan tahay anti waa xadfan tahay mubtadihii waxay waa yaallaa almasdar lmunsabika ayaa noqonaaya mubtadihii noqonaya aayaadka ilaahay waxaa ka mid a yuriikum albarqa ay iraa'atukum albarqa ay an yuriyakum albarqa markaa saasaa macnuhu dhacay waa yahay tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraa yacni mahmahday carabtu yidhaahdaan waa noocaasoo kale mar bay u soo naqliyaan maray antu joogtaa waa jirtaa ee saa u sheegaan iyadu ilaa ishkaal markayna antu joogin waxaa loo soo raraa in la kordhigayo in la godo labadaba laakiin wejiga in la kordhigaa iyadoo anti maqan tahay waxa weeye qiyaaska waa khilaafsan tahay waxay noqonaysaa eh, samaaci bay noqonaysaa waa shaad xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xubin kastaoo qofka ku sugan jidhkiis xubintaasi mid weyn ha noqoto ama mid yar ha noqotee in sadaqada laga rabo sadaqadaas waa maxay waa shukrinaq ilaahay loogu shukrinaqaayo calaa hadii nicma nicmadaa in ilaahay loogu shukrinaayo sadaqa ah ayaa laga rabaa xubnaha qofka ku suganna nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in tiradoodu tahay saddex boqol iyo lixdan xubnood inay tahay ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex boqol iyo lixdan xubnood inay tahay taasina waxay ka mid tahay mucjizaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka mid tahay waayo gaaladii hadda dhowaan bay ogaadeen waxay islahaayeen markii hore xubnuhu intaa waa ka yar yihiin waxay yaqaaneen baa la yidhi saddex boqol iyo afartan xubnood inay jiraan bir dhoweyd bay ikhtishaafeen oo ogaadeen labaatan xubnoodoo kale inay jiraan bay ogaadeen oo yaryari markaase waxay idhaahdeen saddex boqol iyo lixdan weye muddo yar gudaheed weeyaan wakhtigay hadda ku ogaanayaan intii horeo dhan kama warqabin cadadku intaa inuu yahay taasi waxay ku tusinaysaa yacni mucjizaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya waayo maka meel markaa cilmi lagu barto may ahaan jirin jaamacado iyo madaaris kama samaysnayn culama ma joogi jirin qabla alislaam islaamnimada ka hor ahlu kitaab ma deganeyn falaasifa ma joogin jaamacado iyo madaaris may lahayn meel culama joogta may ahayn haddana culuum fara badan baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo anwaac badan oo kala duwan isugu jirta oo qaarkood dhowaan la ogaaday qaarkoodna weli ay daahan yihiin yaa intay gaaladu wakhtiyada qaarkood wax inkiraan oo yidhahdaan waxyaalaha noocaasi ma jiro dabeedna markaysaga markaa bacda la'yin muddo badan dabadeed ay yidhaahdaan maye way jirtaa arrinkaas muxuu ku ogaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ogaaday biwaxyi min allah waxyi allah u waxyooday uu ku ogaaday shay hadday gaaladu inkiraan oo yidhahdaan waxyaalaha noocaayo noocaasi ma jiraan dadka muslimiintii wayna ka shakiyin mar hadduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa in la yidhahdo cilmiga gaaladu ma gaadhin waayo cilmigoodu iyaga waa tajriibi waa waxay tajribe ka ogaadeen waa waxa aqoontoodu u fayday asraar badanoo markaa waxa weeye kownka ka midana iyo jiritaanka ka midana weli waa daahan tahay haddamaragta marka waxa weeye waa in yacni lagu kalsoonaadaa akhbaarta waxyiga laynoogu sheegay sidoodana loo ictiqaadiyaa aan laga shakinin si kasta hadday gaaladu u dhafiraan muminiinta waxaa lagu sifeeyey yuuminuuna bilghayb qaybkay rumaynayaan waa in qaybka la rumeeyaan marka maalin kastoo qoraxu soo baxdo qof kastaoo muslima waxaa saaran saddexda boqol iyo lixdanka xubnood inuu sadaqa ka bixiyo waxay noqonaysaa waxa weeye arrinkaasi yacni markaa eh, sunno mu'akaday noqonaysa wax kastoo khayra iyo wanaaga iyo ixsaana iyo samafala oo uu sameeyana sadaqaa looga qoraya xataa kelmadda wanaagsana uu yidhaahdo ayaa waxa weeye looga qorayaa sadaqa looga qoraya baaraka allah fiik hadduu yidhaahdo ama uu yidhahdo razaqakum allahu alcaafiya ama uu yidhahdo kayfa xaalukum ya yani marka waxa weeye asbaxtum bikhayr sabaxakum allahu bikhayr waxa weeye waa sadaqa assalaamu calaykum waa sadaqo salaamta uu salaamayo ayaa sadaqada ya ixsaan kasta iyo wanaag kastaa noqonaya sadaqadii laakiin wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan waxaa idinka kaafinaya oo saddexda boqol iyo lixdanka sadaqo ee ruuxa laga rabo jidhkiisa laba ragcadoodoo duxa uu tukado ayaa booska ka buuxinaya hadda intay leeg tahay wakhti intee leeg buu qofku ku gudan karaa daqaa'iq waxaa dhici karta laba daqiiqo ama saddex daqiiqo inuu ku samayn karo saddexdii boqol iyo lixdankii sadaqee laga rabay labadaa ragcadood ee salaatuduxa ah baa booska ka buuxinaya oo ka kaafinaya taasna waxay ku tusinaysaa fadliga ay leedahay duxadu ayay ku tilmaamaysaa waxaa laga qaadanayaa ixsaan kasta iyo wanaag kasta oo ruuxu sameeyo in sadaqa looga qoraayo wanaaggaasi ha ahaado mid ficli oo ficil ahaan u samaynaayo ama ha ahaado mid odhaah ah odh ahaan u odhanaayo yacni mid walba inuu markaa ajar ka helayo ayaa laga qaadanaya taasna waxaa ka imanaysa abwaabta khayrka sida laynoogu farabadiyey oo marka waxa weye wax kasta oo wanaag ah khayr laynooga qoraayo marka khayrkii laguma koobin waxyaalo kooban abwaabtii khayrka ayaa laynoo farabadiyey wakhtigaa inaga dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk